رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمنوالين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ولا وأصحابه ومن اهتدى بهديه من الدين ولكتابك أبي شجاع أنه كجر في العريذي أيان هدنا قلنا وكل ما shay oo amkana ay suuragal tahay alintifaacu in lagu intifaaco bihi shayga maca baqaa'i caynihi ayadoo cayntiisana ay jirayso cayntiisa ay jirto oo aan la baaba-ayn intifaaci maca baqaa'i caynihi jad bantahay icaaratuhu cayntiisa ida kaanad haddii ay tahay manaaficuhu manaaficdiisa aaaran mid aathaara aathaaran oo raadkeeda ahaanaya markaa caariyadu way bannaanta waxyaa kala caasto mwaad caariyeysanaysaa waxbaaysaa waad u soo celinaysaa ka qaadatay oo lagu siiyey haddii kala caariye ahaan caani baad soo ridii baad soo celinaysaa wa kullu maa amna shay kastoo amkan noqoto suuragalintifaacu bi in lagu intifaaco shayga mac baqaa'i caynihi caynteeda jiritaankeeda micigeeda iyadoo la qabtaa jan tahay icaara laakiin nafci uusan waxba laga intifaacaynin maxaa laga waa ma jirto ran inay afar markaa tahay oo shayga raadkiisa shaygiina wuu jirayaa intifaaciisina waa laga helayaa watajuusu waxaa banaan alcaariyatu caariyada ayadoo mulaqa ayadoo wakti loo mulaqa siisaa waxaana siisaa digsigiina waad siisay maali hebel io ken iyo wakhtigaa iisoo celi gaarigaaga ii dhiib caariya ahaan mutlaq baa wakhti keen lagu yiri taa way bannaan tahay alcaariyatu caariyadu waxaa bannaan mutlaqatan inay furan tahay macnaa mid mutlaq ay tahoo wakhtibanin oo ayadoo muqayadoo oo lagu xiro bimuddatin muddo qaado maanta waa ama waa talaado jimcaha ii keen muddaa lagu xiray madmuunatun waa mid la damaano taciirka dushiisa waa mid la damaanayo lagu damaanayo kii caariyeystay ma aha mataqaanaa waa caariyo oo madmuuna amaanaya macnaha oo qofku hadday ku talafowdo ay ku baaba'day waa madmuuna waa damaanayaa maxaa lagu gudayaa biqiimatihaa qiimaheedii yowma talafihaa maalintii waxaa wadaa waa maalintii ay hallowday ama ay baaba maalinteeda qiimaha ay marayso ayaa markaa lagu jaangoynayaa taasuu ku damaanaya waxaad qaadatay tay gaari gaarigii telef buu noqday u talafoobahayo qiimaha uu maraayo kaasuu qofku watajuusu waxaa banaan alcaayadu mulaqatan iyadoo ah ayay bannaan tahay waqti loo qabanin oo iska bannaan iyadoo muqayada ah oo bimuddatin muddo lagu xiray mud e, e, taa way tahay labadaba wahiya madmuuna waana mid la damiyo qofse afhays ama asaga gacantiisa ha ku baabi'iyo labadaba waa la gudayaa caariyada cala almustaciiri mustaciirka korkiisa waa kii caariyeystay biqiimatalafihaa maalintii baabaxeeda waa maalintii ay baaba'day ee u talafoobay qiimaha uu maraayo taasaa ku bixinayaan fasl fi lkasbi waa boobkii dhac waman qafkii booba ama dhaca maalan maal axad sugnaa lazimahu waxaa laasim ku noqonaya radduhu celintiisa qof badacdood ka boo inaad soo celiso bay tahay inuu soo celiyo wa arshu naqsihi wixii wixii uu dhacay ka mana arshi kabkiisaa laga rabaa wixii markaa soo halaaba waad boobtay xoolaad ka dhacday gaari baad qofkii ka qaadatay ood ka xoogtay ama dhacday waxbaa soo gaaray oo nisqaan ah lugtiibaa wasi noqotay nalkiibaa ka jabay wixii markaa lamid niinkana wixii naaqus noqdaa lagaa rabnaysaa mil kiradii mithilkiisana waa lagaa rabaa shayga shey la kireeyo waay matalan waad boobtay guri baad qofka dhacdood ka boobtay intii aad haysatay gurigii waa soo celinaysaa wixii ka nusqaan waata intii la kiraysan lahaa saddex sanaad iska fadhisay saddexdii sano bishii meeqaa laga heli karay taana ujradeeda lagaa rabaa fa fain talifa hadduu bado fain talifa hadduu talafeeyo hadduu baabi'iyo waay bimilihi mithilkiisuu ku damaanayaa in kaana lahu milun hadduu mathal leeyahay wax lamid ah u dhacay ayaa talaf noqdayba wuu baaba'ay neefkii geela uu xaday dhintay amase sheeyaalo la beego oo beeg iyo waxyaaba noocaasa wuu xaday wixii baa la waayey talaf bay noqdeen daminuhu wuxuu ku damaanayaa bimilihi shaygii uu xaday ama uu boobay ee wax u dhigmaa in kaana lahu mithlun hadduu wax lamida leeyahay ow amase hadduusan lahayn biqiimatihi qiimihiisu ku bixinayaa uu ku damaanayaa in lam yakun lahu mithlun haduusan in lam yakun hadduusan u ahaanin lahu asaga mithlun wax mithl ah shaygii uu dhacayu boobay yaa wax lamida la waayey qiimaad ku bixinaysaa qiimaha kee la bixinayaa marka aqnad intay ahayd tan ugu badan fii yowmi alqasbi maalintii boobka maalintuu dhacayuu boobahayay qiimahii ugu sarreeyey ilaa yowmi ilaa maalintuu baaba-ahayay macnahadhacday haysatay saddex sano saddexdii sano wixii aad soday marna nusqaan buu ku dhacday buu u kacay marna wuu nusqaamay intaa inta u dhexaysa saddexdaa sano sicirkii uu soo maray uguna badnaa kaasuu qofku markaa ku gudayaa ow amase biqiimatihi shaygii qiimihiisa ayuu bixinayaa waa duthan mathal iyo wax lamid ahoo lagu bedelo uusan lahayn wa in lam yakun lahu hadduu lahay milun wax u dhigma oo maala akthara maa shaykan u badan buuna ku damaanaya uu bixinayaa kaanad ay ahayd min yowmi alqasbi laga bilaabo maalintii boobka ilaa yowmi talafi laga gaaro ilaa maalintuu talafoobay ee u baaba-ay inta u dhexaysa qiimihii ugu badnaa faslu fi shufcati shufcada shufcatu shufcadu shufcadu waa sheyga laisla leeyahay ama dadka ka dhexeeya laba qof saddex qof wixii lamid ah waatun waa waajib bilkhulati eh, khuldo ayuu waajib ku yahay waa isku jir wixii xoolo isku jira ama dhul ha ahaado laba qof isla leey wixii khuldo ah ayay shufcadu waajib ku tahay duuna aljiwaari darisnimada aan ku jirin waa laba isku dhow oo deris ah colo waaye laba qof baa isla leh lama kala laha lama kala oga wal isla leeyahay taasi waa shufca laakiin tan baad leedahay ka labaatan buu leeyahay way isku dhow yihiin taa shufca ma ku jirtuu leeyahay fii maa yanqasimu wixii qayb geli karaa duuna maa lam yanqasimu waxaan qaybsamaynin maya kulli maa iyo wa fii kulli maa shay kastoo laa yunqalu aan la guurin karin min alardi dhulka aan laga guurin karin wixii aan la guurin karin wa kullu maa laa maa laa yunqalu ardi kalcaqaarati caqaarad oo kale waa dhul hanti maguurto ah waayrihi lamid ah iyo wixii lamid ah bithamani waxaysaa thamani thaman bay ku sugnaanaysaa marka qiimo alladii waqaca beycu dhacay thamantii beeca uu ku dhacay yay shufcadu ku sugnaanaysaa macnaha waxuu ka wadaa shuf waa wixii khuldo oo dadda isla leeyihiin oo aan jiwaari ku sugnayn iyo wixii qaybsamaya wixii qaybsamayo qaybgeli karaa oo laa aan laga guurinaynin sida dhulkii waxarkaa la mid ah dhul baa laba qofood isla leh macnaha ka camal laba qof baa isla leh waa dhul dhulkii shufca ku jirta adaa waxaad damacday qeybtaada inaad gada inaad gadato qaybtaada inaad gadato ma gedi kartid ilaa inaad u sheegto ninkii shirkada kula ahaa ma inuu la wada wareega isaga ee uu qaado inuu ku fasaxo se markaa noqotaba laleeyahy cada saasay ku tahoo waa waajib oo qofkan asaga kula leh asaa iskaloo xaq u leh macnaha ashufcatu waajib waaye waxaana xaq u leh qofka shufcada kula leh ma iibin kartid qof kale ma ka gedi kartid ilaan asaga loo sheega maahane hadday cado ciqaarkii dhul waad iibisay qaybtaadii bithamani aladii waxay ku sugnaanaysaa oo shufcadu ku sugnaanaysaa waa thamantii aladii waqaca calayhi lbaycu beyc uu ku dhacay qaybtii dhahaayaad hal milyan ka siisay qof kale hal milyan baad ka siisay ninkan markaa maxaa u banaan waxaa u banaan inuu halkii milyan u celiyo ninkii gatay dhulkan oo kasoo qaato ama wixii laysku dhex jiray marka oo isla lahaayeen wa hiya cala alfawri waana si deg dega inay u dhacdaa maalintii uu ogaado isla marka waa inuu gacantiisa ka soo bixiyaa kun buu ka siiyey boqolka wuu celinayaa waana ka soo noqsanayaa xaggiisa haddii boqol uu ka siiyey markaas uu raba inuu soo ceshto kii shufacada waajibka u lahaana boqol iyo konton uu gaaray dhulkii boqoli konton lagama siinaayo boqole laga siinaa keliya dhulkiina wuu soo ceshanayaa kontonkii koray hadhow hadduu gadanayo ninkaana iskaleh shufcada ilinkaas marka hore in laga gado maba ahaynba ninkaanay waajib ku tahay inuu soo ceshto wuxuuna ku soo celinayaa waa calaa fawr wa hiya cala alfawri waa si deg deg ah maantaad maqashood ogaatay horey ka soo celi fa in akharahaa hadduu dib u dhico uu dib dhigo maca alqudrati calayha asagoo kari kara hadduusan kari karin inuu lacagtii celiyo waa mawduuc kale uu wax raaraadinayo laakiin hadduu dib u dhigo oo isla markii ka soo celin waayo maca alqudrati calayha asagoo kari kara dusheeda batalad way buraysaa markaa shufca ma jirto ma soo ceshanayo wa idaa tasawaja hadduu guursado imra'atan naag buu ku guursaday calaa shiksin gobol ama qeyb dhul baad isla lahaydeen shufaaco waaye dhulka laisla leeyahay ibtiisa aguu meher uga dhigayba waidaa tazawaja hadduu imratan uu ku guursado calaa shiqsin qeyb meher bay noqotay maho marka qaybtaa dhulka ah lacag iyo dhul ma ahee waa meher soo usoo usoo ceshanaa marka akhadahu wuu ku soo qaadanayaa ashafiicu kii shufcada lahaa ee xaqa u lahaa wuxuu dhulkaas ku soo ceshan karaa meherka noqday mahrin bimahri lmithl mehrmil wax la yidhaahdo gabadhii la mehriyey baa la fiirinayaa asaakid meeqaa lagu guursadaa meherna looga dhigaa hadda gabdhaha way kala duwan yihiin gabadhii hadda annaga yurub nooga timaado lacag badan baa lagu guursadaa lacag badan baa meher looga tan anaga nala joogto africa nala joogtana kasta waa lagu yareeyaa soo maha macnaha meher mithil baa jira wax la yidhaahdo meherka ayada gabadhaha lamidka ah ee asaageeda ah inta lagu inta lagu inta lagu mehersado oo kale yuu bixinayaa ninkii marka wuu bixinayaa markuu bixiyo dhulkii uu soo noqsanayaa ilan dhulkan hadda gabadhan qaybtiisa ninkan qaybtiisa meher uga dhigay waa meher baa meesha yaal dhul ma yaalo dhulkaas meherka looga dhigay suu u gadanayaa gabadhaasaa meher ayada lamid alkeedii dumarkeeda dumarka ayada lamidka ah intuu bixiyo saasuu kusoo noqsanayaa waay wa in kaana shufaacaau kuwa shufacada isla leh haddii jamaacatan wax badan ay yihiin jamaaco laba qofood keliya ma aha dhowr qof buu ka dhexeeyaa ninkan qaybtiisii wuu gatay ama meher buu ka dhigay dadka inta soo hartay iskalena waa jamaaco istaxaquuhaa way mutaysanayaan ayaga oo waxay ku mutaysanayaan calaa qadari alamlaaki milkintooda qadarkeeda qadarkeeda ayay markaa ayay ku mutaysanayaan inay dhulkaas soo celiyaan macnaha ninkani wuu gato wuxuu ku gatay matalan meher gabar matelkeedii baa la siiyey marka mutaysanayaan waxay ku mutaysanayaan buu yiri qof kasta wixii milkigooda ahaa ee asaga uu milkiyey qadarkeedii qolaa waxay qabtaa waa loo qaybinayaa matalan si sawiye ah loogu qaybinayaa qola nuuxaa tilmaamayaa qof kasta milkigiisa intii uu kusoo darsaday meesha ama uu ku lahaa qadarkiisa siinayaan oo wax la taswiininayo oo la simayo markaa ma jirto faslun fi lqiraad qiraad qardi maaha qardi waa amaah laakiin qiraad haddii la yirahdo waa nooc sharikada kamid ah waa nooc shaqooyinka markaa kamid ah walilqiraadi qiraadka macnaa waxaa loola jeedaa qiraadka qofaa lacag keenaya qofna uu ku shaqaynaya ninkan xoogiisuu shirko kula yahay qofkan xoogiisa yuu qofkan lacagta keenay shirko kula noqonayaa aniga waa maalgeliyey lacagtii baan keenay kan wuu ka shaqaynayaa xoogiisii buu gelinayaa asaga xoogiisii iyo lacagtii aniga aan keenay yaan shirka markaan ku nahay ganacsiga noocaas oo kale ah eh, arbacu sharaa'ita shuruudooyin afar ah ayuu leeyahay kow an yakuuna wa inuu ahaado waa inuu ahaado calaa maadin wa inuu ahaado cadin macnaha wa inuu ahaado lacag cadaan ah maxaa laga wadaa cash oo daraahimi iyo wadananiiri dirhami danaaniir ka samaysan lacagta ninkan ku shaqaalaysiinayo oo xooggiisa uu gelinayo ganacsiga noocaas ah waa inay lacag ahaataa bur hadduu u keena ka waran iyo bariis meeshuu usoo dhigo waa kow shardiga koowaad oo min oo min addaraahimi iyo waddanaaniir ah wa an ya'dana waa inuu idmaa waa inuu idmaa rabbulmaali qofka xoolaha leh lilcaamili shaqaynaya fi tasarufi waa inuu ogolaadaa tasaruf mutlaqan furanda waan soo tilmaan waxaa la yidhaahdaa waxba aan lagu xirin shardi aan lahayn tasarufuu samayn karaa meeshuu doonu dharka soo dejin karaa meeshuu doonu ganacsi gelin shiruu doonuu la macaamali karaa ma dhihi kartid wax qayid ah amase uma samayn kartid tasaruf oo xirxiran keliya waa inuu mutlaq ahaado ninkaa xoolaha ku shaqaynaya adiga xoolihii baad keentay mar allaale markaad xoolihii keentay ayaa waxaa la rabaa inaad fasaxdo ninkan xooggiisa caamilka ku ahee kugula shirkoobaya inaad tasaruf siiso ku tasarufi karaa maalka mutlaqan shardi ow amase fii maa shay laa yanqaticu aan go-aynin wujuuduhu helitaan haaliban si haaliba sida badanba waxaan la weynaynin waa inaad u fasixi kartaa macnaha haddii aad dhahda ka waran tasarufkiisa aada mutlaq ka dhigto mid xiran oo aan furnayn oo shardi ku xiran shirkadda hebel la dhaho keliya yaad kasoo degsan kartaa alaabta mulaq waxa waaye wa waa waa la waa la xanibay ninkii ganacsigiisii laakiin waa inuu meeshu asari karo ta labaad aw fii maa laa yanqaticu wujuuduhu haaliban waxaad u dirtay hal shay keliya dahab ayaa laga ganacsanayaa waxaad leedahay dahabka nooc hebel waaid cishriin maal lahaa kaa ma ahee wax kale kama ganacsan kartid iyaduna waa qalad laakiin haan aysan go-aynin helitaankiisa sida badan iska dhici kartaa bini aadam baa marka gobolkeed wax inay suuqu ka go-aan laakiin haalib ahaan waa la helayaa hadday saa tahay markaa dhib male wa inuu u shardiyo lahu asaga jus-an gobol uman oo min aribxi ribxa markaa ka mid ah wixii la faa'iido wixii waa inuu shardiyaa muxuu qaadanayaa ninkan marka maxaa la siinayaa wuu shaqeeyeye suu wax ku qaadana wuxuu wax ku qaadana jus oo ribixa ka soo baxa wixii aan faa'iidno laba marka loo dhiga nusi nusaa kala qaadanaynaa wuu ku karaa waa qiraadka shardiyaalkiisa waxaa kaloo la dhihi karaa ee wixii soo baxa waa ribix wixii soo baxa oo faa-iido ah saddex baa u qaybsanaynaa laba qayb noocaaswaa jira wax macluum wa yuqadira waa inaan ganacsiga noocaasoo kalea muddo laba sanay noo soconaysaa xaalada nooaysan jirin walaa damaana ma damaanaya cala alcaamili caamilka shaqeynaya dushiisa wixii talafooba ee baab ilaa bicudwaanin xadgudub uu u sameeya maahane ma damaanayo wixii kale aada alla hadday iska dhacdo timaado waxyaabo kalaadaan aadaan damaan markaa ma jiro wuxuu asagu soo gudayo oo damaanad iyo waxyaabo lagu la weydiinayo looga baahnaanayo ma jira macnaha cudwaan dukaankii oo buuxa wixii meesha saarsaaran lacagtii inta toon buu ka tegay suuli baan aaday buu yiri ma xirin wax samaynin xadgudub waa wixii taasoo kale ah haduu yimaado ribxun ribx hadduu yimaado iyo wa khusraanun khusradaba xasala ribxun wa khusraanun marna ribx baa imaanaya marna khasaara imaanaysa khasaaro hadday timaado jubira waa la kabayaa wuxuu ku kabayaa alkhusraanu khasaaradii waxaa lagu kabayaa biribxi ribxiba markaa lagu kabayaa hadda waa la ribxay oo sanadkaan sidii loo shaqaynayay faa'iido weyn baa lagu dhuftay markii faa-iid ayaa shaqadii sii socoto lasii bilaabo sanadkii kale dhexdhexaad ayadoo la maray amase xisaabta la xiri rabo iyo wixii markay soo dhawaato iyo khasaaro timid khasaaradaa timid ribixa horey la helay ayaa lagu kabayaa macnaha noqonaysay ribix iyo khasaare way yimaadaan qofka marka maxaa la rabaa waxaa la rabaa ribixii ama faa'iidadii inuu uu fisho khasaarana uu fisho laakiin hadduu yiraah maba la khasaari kara ka waran maba la khasaari kara xoolihii khasaar ba galaa ma soconaysa qofka ganacsadaha ah qofka wax iibinaya labada waa inuu kusa xisaabtamaa meeshii khasaarla fishana meeshii khasaare la fishana waa in ribix lasii filan karaa ay faa'ido inay timaado saasaa markaa la rabaayo qiraadku waa sidaa arrimooyinka ayaana markaa loo shardinayaa shardina markaa u noqonaya marka maxaa mamnuuca ah? waa qofkan xooli xooggiisa ku shaqaynaya kugula shirkoobay ood ku garacsanaysaan intaasaan ku siinayaa mamnuuc waay shuruudaha qiraadka kamid ma aha wuu shaqeey wuu ama sanadkii ha noqdo waxaa tiri waxaan ku siinayaa waxaan ku siinayaa soddon ma dhacayso waa ribix in lagu xisaabtamo wixii haddii la waa toddobadii khasaaraa timid laakiin wax walba ama hala khasaaro ama hala faa'iido wixii soo yaa boqolkiiba intaa qaadanaasaan qaadanayaa wixii soo bax waa loo jeedaa markaa haddii la khasaaro inbaa soo baxda haddii la faa'ido inbaa soo baxda laakiin intaasaan ku siinaa shaqaalo ma aha qofka iyo in la dhaho inta qaac oo lagu siina intii maba soo bixi ma dukaankii maba dhalinba marka iyadana taasna markaa waa la diidayaa oo marka waxaa loo baahanya baa laleeyahay mar walba say noqdaanba lagu heshiiyo intaa marka loo dhigo intaasad markaa qaadanaysaa faslun fi lmusaaqaat waa isku waraabinta iyo timirta iyo geedaha la waraabiyo iyo wixii markaa lamid ah ayaan meesha ka geli doonaa haddii ilaah iraahdo meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subhanahu wa ta'ala